alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalى aalihi waصaxbihi wman ihtada bhudaah ama bacd fayaquulu alimaamu almusanifu siraaj اddiin cumar bn caliy bn mulaqin raximah اllah yaquul wاlmansuubu ilى gayri abihi kabilaala bni xamaamة wالnisbaة alati yasbiqu ilى اlfahmi minha shay wahiya bkhilaafi kaabi mascuudi اlbadriy fainahu nazlha walam yashhadha wاlmubhamaatu wاtawaariikhu wاlwafayaatu wاtawaariikhu wاlwafayaatu wاlwafayaatu wmacrifaة الhiqaati wالضucafaaءi wman اkhtulifa fiihi fayurajaxu bاlmiisan wman اkhtalطa fi akhiri cumrihi min الhiqaati wakharifa minhm wman rawaa qabla dalika canhm qubila waila fala wman ixtaraqat kutubuhu aw dahabat farajaca ilى xifdihi fasaa wman xadaثa wanasiya ثuma rawaa canman rawaa canh wmacrifaةu طabaqaati الruwaati wاlculamaءi wاlmawaali wاlqabaa'ili wmacrifaةu طabaqaati الruwaati wاlculamaءi wاlmawaali wاlqabaa'ili wاlbilaadi wالصanaacati wاlxuliy waay waakhiru dalik wallahu aclamu bالصawaab qala almualifu raximah اllah wa hadihi aakhiru tadkira wa hiya cujaalaة lilmubtadi wamadkhl lلtaأliif الsalif اlmushaari ilayhi awala fainahu jaamicu lifawaa'ida hada fainahu jaamicu lifawaa'idi hada اlcilmi washawaaridihi wamuhimaatihi wafaraa'idih walilahi alxamdu calى taysiirih waesh maxaa idinku xiga wlilaahi alxamdu calى taysiirihi waamhaalih qaala almualifu raximah اllah faraqtu min taxriiri hadihi اtadkira fi naxwi saacatayni min sabixati ywmi اljumucati saabica cashara saabica cashara jumaada اlأulى caama halaaثi wasitiina wasabcimiya axsana allahu axsana allahu bacdaha wma bacdaha fi khayri aamiin waxaynu ku jirnay anwaacdii uu musanifku kaga hadlayay raximah ullah asmaada ruwaadda barashadeeda iyo ahamiyadda ay leedahay iyo noocyada kala duduwan ee ay tahay waxaa inoogu dambeeyey ama aynu isku taagnay walmansuubu ilaa kayri abiih intaanay intaanaynu darsiga maanta gelina waxaynu tilmaamaynaa almutashaabih almutashaabih waxa weeyaan tacriifkiisu almutashaabih tacriifkiisu waxa weeyaan an yatafiqa alismaani an yatafiqa alismaani fi اllafdi wاlkhai an yatafiqa alismaani fi اllafdi wاlkhati wayaftariqa fi الshakصi wayaftariqa fi shaksi nacam an yatafiqa alismaani fi allafdi walkhati wayaftariqa fi maada fi shaksi haye wayatalifa wayatalifa asmaau abaweyhima wayatalifa asmaau abaweyhima fi lkhati wykhtalifa fi lafdi waya'talifa asmaau abawayhima fi lkhai wayakhtalifa fi lafdi wayakhtalifa fi lafdi aw ilcaks mutashaabihu waxaa weeyaan mushtabih culimada qaar waa ku magacaabaan waxaa weeyaan laba raawi ayaa labadooda magac xagga dhawaqa iyo xagga qoraalkaba waa iskaga mid xagga dhigaalka iyo xagga dhawaqa labadaba waa iskaga mid laakiin waa laba shaksiyo kala duwan nacam wayaftariqa fi shaksi ma aragta laba raawi iyo ka badan baa waxay wadaagayaan magacoodu isku sibaa loogu dhawaaqayaa laakiin dee waa dad kala duduwan lafdiga iyo khadkabana waa iskaga mid magacu laakiin maxay ku kala duwan yihiin labada magace aabbayaashood khadka iyo qoraalkay iskaga mid yihiin laakiin dhawaqa iskaga mid maha laakiin dhawaqa iskaga mid maaha marka waa noocaan ahayn mutafiqi iyo muftariqi iyo mu'talifki iyo mukhtalifki waxbay ku kala duwan yihiin aan tusaale keenno aan tusaale keenno sheekh wuxuu nagu ii waxaanu ihi wayatalifa asmaawa abaweyhima fi lkhai labada magaca aabayaashood baa khadka iskaga mid ah yani qoraal ahaan iyo dhigaal ahaan laakiin dhawaaq ahaan bay ku kala duwan yihiin ama waa cagsiga dhawaaq ahaan bay iskaga mid yihiin khadkay ku kala duwan yihiin tusaalaha wax lagu fahmaaye waa muusa ibnu caliyin iyo muusa ibnu culay muusa ibnu cali iyo muusa esh ibnu culay labada magac ee labada raawi waa isku mid fi lkhai wallafdi soo maaha dhigaal ahaan iyo dhawaaq ahaanba oo dee mid walba waa muuse laakiin labadooda aabe khadkay iska shabahaan maxay ku kala duwan yihiin dhawaqa dhawaqa ayay ku kala duwan yihiin waxaa kaloo dhici karta oo noocan tishaabiha ka mid ah labada raawi in magacoodu isshabaho magaca waalidkana ay wadaagaan oo waa maxay waataynu shalay sheegnayo waa cabbaas ibnulwaliid cabbaas ibnulwaliid iyo cayaash ibnulwaliid hada aydan min almutashaabih hada aydan min almutashaabih waay walmansuubu ilaa gayri abihi kabilaala bni xamaama waynu sharxay sheekhu wuxuu yidhi wnisbatu baa ka mida nisbadii wa macrifatu nisbati nisbadii in la garta ayaa ka mid a allatii taasoo yasbiqu uu u soo degdegayo ila ilalfahmi fahmiga minhaa iyada fahmka waxa uga soo degdegaya xaggeeda shay-un shay wahiya iyaduna bikhilaafihi waxa fahamka usoo degdegaya way khilaafsanta way ka duwanta haddii lagu dhaahdo camar ibnu dinaar almakki almakki waa maxay waa nisba ma macnaha daahirkeed ka fahmaysa waa maxay inuu ninkaasi maxay ahaa reer maka ya reer maka inuu ahaa waxaa maalan lagu yidhi fulaan ibnu fulaan albasri ninkaasi inuu reer basra ahaa ayaa dee mutabaadirku u yahay mutabaadirku muxuu yahay inuu reer basra yahay saasaa mutabaadir ah sidaas ayaa mutabaadira wuxuu ku leeyahay sidaas waa sida asalka ah qof haddii nisbe loo tiiriyo maalan magaalaa loo nisbeeyey qabiil baa loo nisbeeyey shaqaa loo nisbeeyey waxaa la ihi fulan min fulaan alxadaad asalka daahirku waa maxay inuu yahay xadaad ama fulaan ibnu fulaan alcata imaam nawowi ardayga ardayga cilmigiisii aadka u xambaaray maxaa la dhaha ibnu cadaar baa la dhaha ya ibnu cadaar cadaar waa maxay cadaar waxa weeyaan waa kii cadarka iibin jiray de ma aragtaa marka nisbada waxaa jira haddaba taasi waa sida daahirkii asalka ahe nisab ruwaaddii loo nisbeeyey oo daahirkan nisbadaasi waxay ku tusinaysaa khayru muraad u yahay maxaa yahay saxaabi baa waxa lagugu yidhi saxaabada ka mid a ah, ayaa matalan waxa lagugu yidhi fulanun min albadriyiin ama fulanin albadri macnaheed waxa weye sida asalka waa maxay muxuu xaadiray qaswatu eesh qaswatu beder laakiin waxaa jira nisab aan waxa daahirkooda ka muuqda waxaan ahayn waxa daahirkooda ka muuqda khilaafsan oo waxaan ahayn looga jeedo sheekhaa sheega wuxuu yidhi wnisbatu nisbadi allatii taasoo yasbiqu uusoo dheeraynayo ila lfahmi fahmka xaggiisa minhaa xaggeeda ugasoo minhaa iyada uga soo dheeraynaya shayun shayun baa yasbiqu ila alfahmi minha shayun waa maxay waa faacilu yasbiqu allatii nisbadaasoo yasbiqu ugu soo dheeraynayo shayun shay ila lfahmi fahm minhaa xaggeeda ila lfahmi uusoo dheeraynayo oo waxba markaad daahirka eegta waxbaad ka fahmaysa wahiya bikhilaafii waxaa laakiin way khilaafsantah loogama jeedo waa nisbatun daahirkeeda iyo waxa daahirkeeda kutusinaya hayru muraadu yahay waadix ikhwaan inaad markaa barata waa laga maarmaa waayo dee si aanad u qaldin hadhowta aanad wax aan jirin u malaynin sida wuxuu yihi sheekhuka abi mascuud albedri waaba saxaabiga abi mascuud leedhaa albedri ee beder loo nisbeeyey fa inahu isagu nasalahaa beder waa degey magaalada beder leedhaa buu degey walam yashadha qaswadii beder la odhan jiray ma xadirin leesh haddii saxaabada rasuulka la dhaha fulanun badriyun ama fulanun shahida badran ama fulanun albadriyu la dhaa albadriyu sida haalibka waxaa looga jeedaa ay shahida ghaswata badrin maxaa gaarka loogu sheegaya waxaa gaarka loogu sheegaya saxaabadii beder xaadira ee ka qayb galay way ka fadli badan yihiin saxaabada rasulka sal alla alay slam ciddii aan beder ka qayb gelin marka iminka markaad abi mascuud albedri meel ku aragto waxaa daahirkee kasoo degdegayaad u malaynaysaa waa maxay nisbadaasi waa inuu beder xaadiray sheekhu wuxuu kuri bederna muu xaadiri ha fa inahu nazalahaa waa degay walam yashadha ma xaadirin qaswada ma xaadirin nazalahaa ay nazala bederan magaalada beder la yidhaha buu degay walam yashhadhaa ay walam yashhad kaswata bedrin qaswadii magaalada ka dhacdee loogu magac daray muu laakiin xaadirin beder waa magaalo aada u camiran hadda halkii khaswadu ka dhacday waana magaalo aad iyo aad u camiran saxaabadii rasulka sal la alay slam beder ku dhimatayna way ku aasan yihiin xabaalahoodiina weli waa jiraan xabaalaha markaa tagtana qoran waxaa ku qoran saxaabadii rasuulka sal allahu aleyh wasalam halkaa maalintaa ku shahaado qaadatay asmaadoodii baa ku qoran radia allahu canhum ajmaciin magaaladiina waxaa loo bixiyey beder ciddii magaalada degta marka sida cidda maka degta fulaanun makiyun loo odhanayo ayaa isna waxaa loo odhanayaa fulan alfulani albedri magaalada loo nisbayn karaa magaalada ayaa loo nisbayn karaa marka qofkii degey ee magaalada loo nisbeeyey iyo qofkii qaswada xaadiray labadaba bedri baa la odhanaya laakiin labada macnee looga jeedaa ma ma ma isku mid baabaan ujeeda cafan ma isku mid ba isku mid maaha marka shee wuxuu ku leeyahy waa inaad sidaa ugu tanabuhdid waa cilmi dhan oo cajiib ah waayo culimada xadiisku ay ka hadleen culimada xadiisku raximahum ullah ay ka hadleen abi mascuud albedri saxaabigaasi culimmadu waxay isku qabteen beder ma xaadiray mise mu xaadirin jumhuurku ama culimada agarkoodu waxay qabaan maxay inuunu xaadirin sidaa sheekhu inoo sheegay oo beder ka qayb gelin saasay qabaan laakiin imaam bukhaari iyo imaam muslim iyo culimo kale sida abu cubayd qasim ibnu salaam iyo <clears throat> ibnu mulaqin musanifka kitaabka qoray aynu akrinayno waxay rajaxeen saxaabigaas inuu beder xaadiray saxaabigaas inuu inuu beder xaadiray walihaada <clears throat> ah, imaam lbukhaari caddahu fi man shahida fii man shahida badran bukhaari wuxuu ku tiriyey inuu ka mid yahay raggii beder xaadiray wa muslimun kadalik muslimna waa sidaas muslimna marka sidaa uu sheekhu sheegayo waa sida jumhuurka qabaan jumhuurku siday qabaan laakiin culimada iskuma wada waafaqsana oo khilaafkaas ayaa ku sugan waayo aynu keenno waxyaabo kale oo daahirkooda waxa ka muuqda aan loo jeedin ruwaadda xadiiska waxaa ka mid a ah yaziid alfaqiir nin la dhaha yaziid alfaqiir alfaqiir waa laqab markaad laqabkaa daahirkiisa aragto maxaad umalaynaysaa inuu ahaa nin faqiir ah oo baahan inuu ahaa yaziid alfaqiir imaam muslim wuxuu ka wariyey yani xadiis jaliilah ayay ka sheegeen ayaa ayaa ayaa ayaa ugu soo aroray imaam muslim xadiis jaliila ah oo jaabir bn cabdillahi radi allahu tacaala canhu uu ka warinayo ayaa ayaa jira ayib culimadu waxay dhaheen lam yakun faqiiran wa inamaa usiiba fi fiqaari dahrihi fii fiqaari dahrihi waxay culimadu dhaheen faqiir muu ahayn nin baahan muu ahayn laakiin waxaa yaziid alfaqiir loogu bixiyey dhabarka laf dhabarta ayaa nabar ka gaadhay saasaa markaasa waxaa loo bixiyey yزيid الفقيr فhذه نiسبة عlى khiلaafi ظاahiriha فhذا لqب عafوا عlى khilaafi اsh ظaahirihi kadalika kadalika waxaa la mid ah khaalid alxadda khaalid alxadda alxadda waa maa waa kabatala khaalid alxadda waa min waa nin ruwaadii xadiis ka mid ah laqabkaasaa ku dhegay alxadda culimadu waxay dhahay hada laqab daahirkiisa loogama jeedo kabatalo muu ahayn raximah llah wa inamaa kaana yujaalisuhum kabatalayaashu qayb kamiduu la saaxiib ahaayo deedna waa iskala yara fariisan jiray mararka qaarkood faqiila fanusiba ilayhim khaalid alhadda aragta sheekh marka waa sidaas wlmubhamaatu baa ka mida buuri sheekhu wa macrifatu lmubhamaati anwaadii culumi xadiiska waxaa ka mid a macrifatu lmubhamaati asmaada mubhamka inaad barato asmaada mubhamka maxaa looga jeeda almubhamu mhm. waaya asmaada mubhamka waxaa looga jeedaa almubham waa in sanadka ama matniga uu ku soo arooro qof aan magaciisii la sheegin sida in la idhaaho jaa rajulu ila nabiyi sal allahu alay waslm eh, nebiga waxa u yimi nin ama fajaatu imraatun gabadh baa u timi wa fasaalatu way weydiisa rajul yo magaciisi la sheegay waa mubham lakin maxaa la sheegay noocuu yahay qofki soo ma almubham iyo waxaa kale jira waxa la dhaha almuhmal u fiirso almubham waa man lam yudkar ismuhu waa midaan magaciisii la sheegin mubham baa la dhaha rajul imraa ibn bint ukhtun wahaa kada muhmalna waa maxay muhmal waa qof magiciisii la sheegay laakiin dad kale oo magacan la wadaagaa jira oo lama caynin lama caynin maalan waxaynu ruwaadda ku maqalnay inay jiraan ruwaad ruwaadda ay ka mid yihiin laba sufyaan oo mid maxaa la dhaha sufyaan athawri ka kalena maxaa la dhaha sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali sufyaan ibnu saciid athawri wa sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali haddii sanad asaaniidda ka mid ah ay ku soo arorto xadaanaa sufyaanun sufyaankaasi miyaa nayloo cayimi ku yahay waa magac dhowr qof wadaagaan oo aan la cayimin qof kale muhmal baa la ydhaha muhmal maxaa la dhahaa muhmal taynu shalay soo marnay almuttafiqu almuftariq almuttafiqu almuftariq waa laba ism oo dhigaalka iyo qoraalka iyo odhaahdaba isku shabaha laakiin ku kala duwan dad kala duduwan baa leh nagii khaliil ibnu axmed imise nin baa la lix nin sooma haddii markaa xadaanaa khaliil ibnu axmed keliya ama khaliil ibnu axmed magacaasi uu sanad ku soo arooro dee waa oo aan la cayimin ma faraahidiba ma mid kala ma keyrkiiba aan la cayimin maalan hada yuqaalu lahu muhmal ama almubham mubhamka waxa weya waa qofkaan magaciisaba la sheeginba faqaama rajulu baa kaco fasa'ala nabiya sala allahu alayh wasalam fajaءa rajulu ila nabi sal sl fasalahu wahaakada hada yuqaalu lahu ash labadaas farqigoodu waa saas sheekhu marka wuxuu ku leeyahay asmaadii mubhamka ahayd ee lam yusarax bihi bismihi alasmaa almubhama alatii lam yusarax bismi saaxibiha ama sanadka ha dhacda ama matniga ha dhacde berashadeed waxay ka mid tahay anwaacda culm xadiiska ayay ka mid tahay maala rasuulkan sal allahu alay wasalam wuxuu yihi wuxuu yihi wuxuu sheegay nebigu sal allahu alay wasalam in la xajiyo ayuha annaas in allaha qad kataba calaykum alxaja faxajuu buu yhi nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi cabdullahi bn cabaas faqaama rajulu faqaala ya rasuul allah afii kulli caamin nin baa dadkii iska dhex taago markaasu wuxuu yidhi afi kulli caamin ya rasuul allah ninkaa lama cayimin soo maa laakiin riwaayaadka xadiiska qeybo ka mid a ah waxaa ku soo aroortay faqaama alaqracu bnu xaabis faqaala afii kulli caamin yaa rasuul allah nacam rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan sida saxiixa ku taalla inuu nebigu ciid tukaday deedna dumarkii u tegey dabeedna waaniyey nebiguu ku yidhi yaa macshara nisaa'i tasadaqna fa innii ra'aytukunna akara ahli nnaari faqaamat imra'atun sacfaa alkhadayni faqaalat walima yaa rasuul allah gabadh baa dumarkii iska dhex taagtay dabeedna waxay tidhi oo maxaanu naarta ugu badanay nebi maxamedow marka mubhamkaasi wuxuu geli karaa fi lisnaad waxaanu geli karaa fi lmatni isnaadka isagoo galay maalan waaa waxaa aad arkaysaa asaaniidda qaarkood iyadoo ay ku soo aroortay maalan maalan zuhri oo wax ka warinaya maalik cafwan maalik oo zuhri wax ka warinaya maalik sida asalkiya maalik oo zuhri wax ka warinaya zuhrina maalan uu naafic wax ka warinayo cala sabiil mithaal haddii uu markaa uu sanadka dha an naaficin an rajulin an naaficin can rajulin min ahli اlmadiina maalan hada yuqaal lahu waa ismu mubham fi lisnaad waa miaal yani un tawdiixu sheegana waay culimadu waxay dhahdeen asmaada mubhamaadka ah ee ama asaanidda ku soo aroortay waa laga maarma in la barto oo la raadiyo oo riwaayadka xadiiska la jamciyo si loo ogaado isamkaasi waayo haddii isamkaa la garan waayo xadiisku daciif liajlihi buu dacfigu gelaya sooma ilama garanayna hadii la can rajulin baa wax laga wariyey can fulaanin rajulkani waa ayo ma fiqa ma daciifba muxuu yahay haduu sanadka galo marka isamka muhamka hadduu sanadka galo ayaa ka daran hadduu xagee galo matniga waay mm. <clears throat> culimadu kutubay ka alifeen kutub ayay ka alifeen waxaa ka mid ah alasmaa almubhama fi lambai almuxkama asmaadii qarsoonayd ee ambaada iyo adilada muxkamkaa kusoo aroortay khadiib baa leh waxaa ka mid ah almustafaad min muhimaati almatni walisnaad waliyudiin abi zurcata alciraaqi ayaa leh waxaa ka mid ah alifaan bima waqaca fi lbukhaariy min alibhaam siraaj udiin ayaa iska leh xaafid ibn kaiir wuxuu yihi qad ictanaa ibn اlahiir fi awaakhiri kitaabi jaamic اusuuli bitaxriiriha ibn ahiir waxaa jira kitaab la dhaaho jaamic usuul oo uu leeyahy caalimka la dhaha ibn ahiir xaafid ibnu kaiir wuxuu leeyahy asmaada mubhamka ah cinaayo badan buu siiyey waxa weeyaan ibn اlahiir kitaabkiisa aakhirkiisa waاkhtasara sheekh muxyidiin الnawowi kitaab alkhaiib fi dalik imaamu nawowina wuxuu soo ikhtisaariyey kitaabka nawowi ee alanbaa mubhama cafwan alasmaa lmubhama fi anba muxkama duruqu macrifati mubham waxaa ka mida inuu kusoo aroor riwaayaadka qaarkood waxaa ka mida in ahlucilmiga ahlxadiiska ay caddeeyaan waay duruqda lagu garto sheekhu wuxu uhi watawaariikhu walwafayaatu waxaa ka mid a anwaacdii culum xadiiska macrifa atawaariikh tawaariikhda iyo walwafayaatu iyo waqtiyadii dhimashada inaad garanayso atawaariikh waxaa looga jeedaa muxadisiintu inta badan oga jeedaan ruwaaddii xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam warisay inaad barato taariikhdii dhalashadooda taariikhdii rixladooda ciddii ay wax ka qaateen wakhtiyaday la kulmeen meelahay kula kulmeen sanadku hebel hebel wax ka qaatay hebel ciddii ugu dambeysa wax ka qaadatay ciddii ugu horreysa wax ka qaadatay yaa hebel imise jeer buu hebel la kulmay ma garato inaad garato inaad garato hebel markuu hebel wax ka maqlay cumrigiisu inteebuu ahaa hebel inteebuu caalimka fulaan la idhaahdo raawigaasi sheekhiisa fulaan la dhah intuu wax ka baranayey inteebuu la joogay ma mulaasimiintiisiibuu ka mid ahaa hadduu laazimay mulaasimiintii ka mid aha imise sanuu laasimay wahaakada wakhtiyadii ay wax ka maqleen meelaha ay wax kaga maqleen iyo waxyaaba la midkaa tawaariikhtaasi muxadisiintu uga jeedaan walwafayaadna waxay uga jeedaan muxadisiintu inaad garato goortii uu dhintay raawigu inaad garato goortuu raawigu dhintay iyo goortuu dhashay inaad garanayso oo aad taariikhdiisa aynu tilmaanay haysaana waxay kaa caawinaysaa wax badan waxay ka caawinaysaa inaad garato kala saarto sanadka mutasilkaa iyo ka munqatica iyo ka mursalka ah waxay kaa caawinaysaa inaad tadliiska qofka raawiga mtadliis samaynaya ama irsaal khafiya samaynaya inaad garato waxay kaa caawinaysaa ruwaadda qaarkood waxaa ku dhacay ikhtilaad ikhtilaad baa ku dhacay sidaynu sheegi doono oo way isku darsameen aakhiru cumrihim culimadu waxay dhaheen ruwaadda axaadiista ay wariyeen waa la kala qaadayaayo ciddii mar ciddii qabla alikhtilaad wax ka wariysayna xadiiskoodu de xadiis saxiixu noqonaya ciddii bacda alikhtilaad wax ka wariysayna xadiiskoodu xadiis dee dacfi ku sugan yahay u baahan mutaabacaad iyo shawaahid iyo wax loo eegayo ayuu noqonaya marka kala garashadooda maxay ku xidhantay inaad tawaariikhdii ruwaadda taqaano ya walihaada muxadisiinta waxad arkaysa iyagoo leh hebel sheekhiisi hebel saddex jeer buu la kulmay mar magaalo heblaayuu kula kulmay laba jeerna waa ruuxlayso meel ugu tegey markaana halkaas marka hore sanadaasay ahayd marka dambena sanadaasay ahayd marka saddexaadna sanadaasay ahayd marka hore hebel hebel baa la socday mar labaadka hebel hebel bay wada socday ma taraku shayan hmm. tawaariikhda iyo wafayaadka in la garto iyo goorahay culimmadu dhinteen muxadisiintu waa fan muhim ah waa nooc muhim ah oo ay aada ugu dadaaleen waayo fawaaiddiisa waxaa ka mida taa waxa aynu sheegnay iyo weliba in la garto asmaada haddii tasxiif galo in lagu garto naasikh iyo mansuukhi waa in la kala gartayndh waa inay kala dambeeyaan soo ma naska la nasakhayo iyo naska wax nasakhaya keebaa dambaynaya naasikha dambaynaya waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid a dee inaad garanayso wafayaadkii iyo wilaadadii iyo taariikhdii raawiga ama ruwaadda soo maad garan waay waxay culimmadu yidhaahdeen nimankii rasuulka sal allahu aleyh wasalam beenaalayaasha ku been abuurtay iyo nimankii beenta lagu tuhmey iyo mubtadicadii iyo fasaqadii iyo nimanka ducafadaa in badanoo ka mid a ah, culimmadu warkooda waxay ku maaragtay caddeeyeen taariikhdii iyo wafayaadkii iyo waxa weyaan mawaalidii culimada garashadooda sufyaan athawri wuxuu yihi lama stacmala ruwaatu lkadib ruwaaddu markay been barteen istacmalnaa lahum taariikh anaa hadda taarikhan isticmaalna buuri markay been barteen xafsa bnu khiyaas wuxuu yidhi ida tahamtum sheykh qof cilmi sheegaya haddaad tuhuntaan faxaasibuuhu bisinayni waxaa ku xisaabisaan labada do-ood labada do-ood ku xisaabiya sanat alwafaat iyo sanat eesh alwilaada mm. waay waxay culimadu waa fan caiim oo maaratay ay culimadu ammaaneen sakhawi wuxu uhi waa fanun cadiimu lwaqici min addiin qadiimu nafci lilmuslimiin laa yustagnaa canhu walaa yuctanaa biacma minhu khusuusan ma huwa alqasd alacdamu minhu wa huwa albaxu can alruwaati walfaxsu can axwaalihim fi ibtidaa'ihim waxaalihim waistiqbaalihim ya waay waxay culimadu sheegeen waxay culimadu sheegeen nin la yidhaahdo maxamed ibnu xaatim alkafi ayaa intuu yimi magaalo magaalooyinka ka mid a ah wuxuu yidhi waxaan xadiis ka wariyey cabdi ibnu xumayd xaakim wuxuu ihi waxaa la weydiiyey buu ihi mawlidkiisi markaasu wuxuu sheegay bu baa dhalatay baa lagu yihi cabdi xumed cabdi ibnu xumeyd haddaad wax ka maqsha cabdi ibnu xumeyd markaasuu wuxuu sheegay buu ihi sanata sitiina wa miateyn waxaan wax ka maqlay bu laba boqol iyo lixdankii ya markaase waxaa lagu yidhi waxaad sheeganaysaa inaad ninkaa wax ka maqashay wakhtiga aad sheegayso eedadi ninkaa waxaad ka maqashay iyo wakhtiguu dhintay marka laysu xisaabiyo waxaad sheeganaysaa saddex iyo toban sano kadib nolosh saddex iyo toban sano geeridiisii kadib inaad wax ka maqashay marka miyaa la soo saaray baa lagu yidhi ya u fadeexadoobay soo ma ha lama istacmala ruwaatu lkadib istacmalnaa lahum taarikh daraaifta waxaa ka mid ah mid riwaada ka mida ah wuxuu sheegtay inuu cabdilahi bn mascuud wax ka maqlay cabdillahi bn mascuud goortuu dhintay labiyo soddonkii hijriga ayuu dhintay mise saddexiyo soddonkii hijriga cabdillahi bn mascuud radi allahu tacala canhu wakti intaa ku dhow deedna waxa war goormaad wax ka maqasha deedna wuxuu sheegay waktiguu dhintay wakti aada uga dambeeya caalim culimadii meesha fadhiday kamid ah wuxuu ku yihi awa bucita xayan awa laqiita wa bacd ilmowt ah ma aragta hadda mhm. waay marka waa nooc aad iyo aad muhima ah. walaadaa muxadisiintu maxay dabdiyeen ruwaadda raawi kastaa w goortii u dhintay xataa kii la khilaafay way sheegeen khilaafkii la isku khilaafay soomad karan nabigeenu alayh salaatu salaam goor muu dhintay sanata kam ya saddex lixdan waa dadiisi goor muu dhintay nabigu alayh salatu salaam kob tobanki hijriyada ya ayib waay saddex ilixdan jirna waa ku dhintay nebigu alayh isalaatu wasalaam saxaabada rasuulka sal allah alay waslam rag baa jiray boqol iyo labaatan sano noolaa wa minhum wa minhum xasaan ibnu thaabit wa minhum xasaan ibnu thaabit culimadu waxay dhaheen caasha miya wa cishriina xasaan ibnu thaabit waa shaaciru rasuuli lahi sal la alay slam soo maha ya hajawta muxamada faajabtu canhu wacind allahi fi daka aljazaau mar kale wuxuu hi atahjuhu walasta lahu bikufiin fakhayrukuma lisharikuma fidaau faina abii wawaaliduhu wacirdi licirdi muxamadi minkum iqaaw sal allah aleh wasalam radia allahu canhu waay waxay culimadu aheen saxaabigaasi boqol iyo labaatan sanu noola aabihiina boqol iyo labaatan sanu noola awowgiina boqol iyo labaatan sanu noola awowgii labaadna boqol iyo labaatan sana noolaa ya saasay yidhahan culimadu waay walaada culimadu waxay dabdiyaan fii hada a'imada waaweyn tawaariikhdooda ya waktigay dhinteen waktigay dhasheen abuu xaniifa maalan siddeetankii hijiriyeed ayuu dhashay boqol iyo kontonkiina wuu dhintay imaamu maalik shan iyo sagaashankii hijiriyaduu dhashay boqol iyo sagaal iyo toddobaatankiina waa dhintay imaamu shaafici boqol iyo kontonkii hijiriguu dhashay waa sanadku dhintay abu xaniifa sanadku dhintay waxaanu dhintay imaamu shaafici laba boqol iyo afartii hijiriga imaam axmed ibnu xambal raximahullah waxa uu dhashay boqol iyo afariyo lixdankii hijiriyada waxa uu dhintay laba boqol iyo koob iyo afartankii hijiri imaam bukhaari waxa uu dhashay boqol iyo afariyo sagaashankii waxaanu dhintay laba boqol iyo lix iyo kontonkii imaamu muslim laba boqol iyo lix buu dhashay waxaanu dhintay laba boqol iyo koob iyo lixdan imaam abu daawuud laba boqol iyo labuu dhashay laba boqol iyo shan iyo tobaatanna waa dhintay tirmidi laba boqol iyo sagaal buu dhashay laba boqol iyo eh, sagaal iyo toddobaatanna waa uu dhintay imaamu ibnu maaja laba boqol iyo sagaal buu ayuu dhashay yani sanadkii tirmidi uu dhashay laftiisu dhashay waxaanu dhintay laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan ayuu waxa weyaan dhintay isaga iyo tirmidi waxay kala dembeeyeen lix sannadood nasaa-i waxa uu dhashay laba boqol iyo shan iyo labaatankii waxaanu dhintay saddex boqol iyo saddexdii muxadiiintu way xifdiyaan marka aimada xadiiska tawaariikh wafayaatihim waa la xifdiya waana cilmi muhima oo min ahami culuma ah, waxyaabaha ku dhisan waxaa ka mid ah culimadu markay wax soo naqliyaan haddaad wafayaadkii culimada garanayso waxaad garanaysaa siday u kala horeeyeen maragtaad ayaad garanaysa wahaakada ah. sheekhu wuxuu yidhi wamacrifatu hiqaati wducafaai anwaadii culumi xadiiska waxaa ka mid a ah, wmacrifatu hiqaati wducafaa'i min anwaai culuumi alxadiisi ayay ka mid tahay wamacrifatu hiqaati hiqaaddii in la garto ay ruwaat ahiqaat ruwaaddii hiqaadda ahayd ee lagu kalsoonaa ee xadiiskoodu maqbuulka ahaa iyo waducafaa'i kuwii ducafaai aha xadiiskoodu min xayu alasli marduudka ahaa iyo waman ikhtilifa kii la isku khilaafay fiihi oo ruwaaddii ka mid ah waman ikhtilifa fiihi oo min aruwaati iyo ciddii culimmadu isku khilaafeen ee jarxan wa jarx wa tacdiilan bacd culamaai yuwafiquuna wa bacdu yudacifuunahu fayurajaxu buu ku rideednaa ee lagu kala rajaxayo bilmiisaani miisaanka cadligaha miisaanka cadligaha lagu kala rajaxayo ruwaatu xadiisi rasuuli laahi sal allah aleh wasalam waxay u qaybsamaan saddex qaybood iqaad iyo ducafa iyo mukhtalafun fiihim mukhtalafun fiihim intaba culimmadu waa bayaamiyeen kutub bayanay ka alifeen kutub kutubta maalan iqaadda keliya u gaarka ah waxaa ka mid ah athiqaat liabi xaatim ibni xibbaan iyo macrifatu hiqaati lilcijli ayaa ka mid a ah. kutubta iqaadii iyo jamcisay iyo dacafadii waxaa ka mid ah ataarikh alkabiir iyo ataarikh asaghiir lilimaam bukhaari waxaa ka mid ah aljarx watacdiin libn abi xaatim waxaa ka mid a ah tahdiib alkamaal lilimaam almizi raximah aljarx watacdiil ibn abi xaatim baa leh tahdiib اkamaalna mizy ayaa leh ataarikh اkabiir iyo ataarikh sakiirna yaa leh bukhaari haaulaai kutub iyo kutub kalo lamidiba jamacat bayna athiqaati wاducafaa yani waa kutubtaa ruwaadda ku loogu taraajumeeyey ee loogu tarjameeyey waa ruwaad bacduhum hiqaat wa bacduhum ducafaa waay labadii qoleba waa lagu jamciyey kutub hiqaadoo keliya laga alifana waxaa ka mid ah athiqaatu libni xibaan iyo athiqaatu lilcijli kutub ducafo keliya loogu eh, laga qorayna ruwaadii ducafada keliya laga qorayna waxaa ka mid ah adducafaau walmatrukuun oo imaam nasaai uu leeyahy iyo adducafaau sagiir oo uu leeyahay caalimka la yidhaha bukhaari iyo adducafa alkabiir adducafaa alkabiir oo caalimka la yidhaha cuqayli uu leeyahay iyo almajruuxiin oo ibnu xibbaan leeyahay iyo alkaamilu fi ducafaa rijaal oo ibnu cadi leeyahay sheekhu wuxuu nagu yidhi waman ikhtilifa fiihim kuwii la isku khilaafee ruwaadda ka mid a ah. waxaa laga yaaba inaad saal isweydiiso oo sidee laga yeelaya talob kuwa la khilaafay fa oo lagu kala rajaxaya markaa ama fa yurajaxu waxaa lagu kala rajaxayaa bilmiisaani miisaankii miisaankii cadliga ah ahlulcilmigu ay dhigeen ayaa lagu kala rajaxayaa iyo murajixaadkii aynu soo marnay ayaa lagu kala rajaxaya oo ciddii laysku khilaafay waa la diraasaynayaa deedna miisaanulcadli ayaa la saarayaa oo waxa weeyaan ama inuu iqo yahay ama waxa cadaanaysa inuu xadiiskiisu maqbuul yahay ama inuu xadiiskiisu min xayu alasl uu marduud yahay ayb culimadu waxay yidhahdeen raximahumullah cidda ruwaadda ka hadlaysa ruwaadda cidda ama jarxinaysa ama tacdiilinaysa almuadil aw iljaarix almucadil aw iljaarix min alculamaa culimada cidda eh, ruwaaddii ama jarxinaysa ama tacdiilinaysa shuruud baa loo dhigaa shuruudda waxaa ka mid ah afar shardi baa loo dhiga culimada afarta shardiba hal sadar baynu ku sheegayna waa maxay waa an yakuuna cadlan an yakuuna cadlan warican an yakuuna cadlan yushtarau fi lmucadili wljaarix baad leedahay yushtarau fi lmucadili wاljaarixi an yakuuna cadlan waa inuu noqdo cadli warican haye yaqidan hayra muafal yaqidan bida yaqidan hayra mugafalin caarifan biasbaabi اljarxi watacdiil aan ku celiya hal maro kale an yakuuna cadlan warican yaqidan hayra mugafalin caarifan biasbaabi اljarxi watacdiil culimada waxa waxaa loo shardinayaa cidda ruwaadda ka hadlaysa ee imaa tacdiilan aw tajriixan uga hadlaysa labadaa midkood uga hadlaysa ama jarxinaysa ama tacdiilinaysa waxaa shardiya inuu isagu horta cadli noqdo inuu isagu maxay noqdo cadli maxaa meeshaa baxay hadduu ninaan isagu cadli ahayn cid cadliya jarxiyo ilaada waxaad arkaysaa culimmadu iyagoo leh fulaan hadalkiisa la aqbali maayo waayo lianna isaga laftiisa dee majruuxu lcadaala ah marka warkiisa la aqbali maayo warkiisa la aqbali maayo waynu arki doonaa kutubtaynu ugu tegi doona ayib nacam waxa loo shardinayaa kale an yakuuna warican waa inuu qof xalaal miirada leh yahay oo waa maxay oo tacasub iyo hawo iska ilaalinaya waa inuu waa inuu qof xalaal miirada leh oo alla kacabsi leh waa inuu yahay oo aan dadka uga hadlaynin tacasubu cid u tacasubayo iyo hawo iyo xasad iyo xiqdi haye iyo wixii la lamidka waa inuu waric yahay yamnacuhu warucuhu min atacasubi waalhawa inuu qof dee hawo isaga jarxiyo ama isagoo cid u tacasubayo cid uu ka hadlo ama cid tacdiiliyo culimadu waxay dhaheen waa inuu noqdo waxa shardi oo kale an yakuuna yaqidan hayra mugafa waa inuu yaqi waa inuu nin soo jeedo noqdo waa inuu nin dhigweyna noqono hurdo oo magaraysa wax walba loo qariyo waa inuu noqon yaqida waa soo sharaxnay soma an yakuuna yaqidan hayra muaqafi waa inuu noqdo waa inaanu ku dagmin lianlaa yaktara bidaahiri xaali raawi waa inaanu raawiga xaalkiisa daahirka ka muuqda ku dagmin walihada culimada qaarkood oo ragga qaarkood tacdiiliyey oo ducafo ah culimmadu waxay idhaahdeen waxa uu ninka tacdiiliyey ku dagmay zuhdigiisa iyo tanasugiisa iyo cibaado badnaantiisa ayuu maaragta ayuu ku dagma laakiin dee waxa keyrkii ka ogyihiin kama oga shalay maxaynu sheegnay belediyu rajuli acrafu bihi min man min gayrihi wa ahlu makata wa ahlu makata adraa bishicaabiha hmm. maka iminka waxay leedahay anfaaq baabuurta ka baxdo berigi horan waxay leedahay shicaab adaaad reer ma ka hayn anfaaqdaa gararmaysa ku dhexdas waay waxay kale culimadu dhahdeen waxa kale oo lagama maarmaana inuu noqdo caarifan biasbaabi iljarxi watacdiil qof asbaabtii jarxi wa garanaya oo waxaa jirta wax walba wax laguma jarxiyo wax walbana wax laguma tacdiiliyo waa inuu yahay caalimka ruwaaddii ka hadlaya nin garanaya asbaab watacdiil oo waxaa jirta ragga qaarkood oo ragga qaarkood jarxiyey ay culimmadu idhaahdeen jarxigiisu waa keyru maqbuul leesh lianna maa dakarahu kayru jaarix lanna waxa uu sheegay waa waxaan wax lagu jarxin waa waxaan raawiga xadiiskiisa lagaga tegin wey ya <clears throat> shuruuddaasa markaa loo dhigaa shuruuddaas ayaa loo dhigaa waay sheekh wuxuu yidhi sheekhu wuxuu yidhi musanifku raximah اllah musanifku wuxu uhi waman ikhtalada qofkii ikhtilaaday fii aakhiri cumrihi cumrigiisa aakhirkiisii oo min ahiqaati hiqaada ka mid a ah, garashadiisu wa macrifatu man ikhtalata fii aakhiri cumrihi min athiqaati garashada la gartaa waxay ka mid tahay anwaacdii culumta xadiiska anwaacdii culumta xadiiska ayay ka mid tahay hmm. waman ikhtalada ninkii ikhtilaaday fii aakhiri cumrihi cumrigiisa aakhirkiisa oo min athiqaati hiqaata ka mida ah garashadiisa ayaa anwaacdii culumi xadiiska ka mid a ah. wa kharafa minhum oo man kharafa minhum iyo kii iyaga ka mid cafwan wakharafa maaha waa wakharifa wakharifa minhum ah, kharafo tambihi baan isla anigiba carabka iga xaday mararka qaarkood waxaa jirtaa oo culimada qaar ku badan oo anna aan leeyahay sabqu lisaan sabqu lisanka inu carabka wax kaa xado somalida waxaa tira halmaan hadal kuma jiro ah waay wa kharifo iyo kii kharifay ee waman kharifa kii kharifo minhum iyaga ka mid a kharfigu waxa weye kii waxoogaa isku dhex yani waxa weeyaan kharfiga waxa la dhaha fasaad alcaqli min alkibar kii asaasaqay oo qofkii asaasaqay waayo ikhtilaadku waa maxay waa inuu qofku wixii uu wariyaa iskaga dhex oo wuxuu garan waayay xadiiskiisii walow walow yaanu asaasakinbe ma aragtaad marwiyaadkiisii baa iskaga dhex yaacaya xifdigiisii baa khalalgelaya kharifa minhumna waxa weeyaan waa nin da intuu gaadhay dabadeedna asaasaqay waman kharifa iyo kii kharifay oo minhum ka kamid a garashadooda waman ikhtalada fii aakhiri cumrihi oo min ahiqaati kamida garashadiisa iyo wakharifa waman kharifa kii kharifo minhum iyaga kamida gerashadiisa oo rawaadii kamida waxay ka mid tahay anwacdi cumlulxayska faman rawaa haddaba kii mukhtalidkaa ninkii wax ka wariyey qabla daalika intuu aanu ikhtilaadin ka hor ama aanu kharifin ka hor qubila riwaayadiisi waa la aqbalaya bushahud qubila riwaayadiisi waa la aqbalaya intaasi kutubta qaar kuma taalo soo ma ah. hmm. inta waman rawaa qabla dalika canhum qubila wailaa falaa wa ilaa haddii kalena falaa la aqbali maayo nusakha kitaabka ah iyo qaarkood yani waxa weeyaan kuma taallo qaarna way ku taallaa noocani waa nooc muhima oo waxaa jira ruwaad intay da gaadheen intay da gaadheen dabadeedna dee takhriif ku dhacay ama kharfi ku dhacay Ehm, wlkharifu bitaxriiki culimadu waxay dhahen waa fasaadu lcaqli min alkibar waa inuu caqligu da intuu qofku gaarho uu isku darsamo waqad kharifa arajulu bilkasri fa huwa kharifun weeye marka nuska qaarkood ay ku qoran tahay wakharafa minhum sax maaha ya sax maaha waay ehm, sheekhu wuxuu yidhi macrifat lmukhtaliiin min aruwaat waxay ka mid tahay anwaacda culumulxadiiska waana nooc muhima oo waxa weeyaan lagama maarmaana waayo faaidadiisu waxa weeyaan dee inaad garato man tuqbalu riwaayatuhu waman turaddu riwaayatuhu inaad kaloo garato kuwii mukhtalidiinta ahaa ee isku dhex darsamay lisababina isugu dhex darsamay sabab ku timid darteed isugu dhex darsamay waxa weeyaan sida sida maalan in la garaacay ama waxa weeyaan kutubtii ka gubatay sidaynu arki doono culimada qaarkood ba intay kutubtii ka gubatay waxaa ka mida ah ibnu mulaqin laftiis saaxib almusanif nafsu kutubtiisii intay gubatay ayaa xifdigiisii khalal badani gala waxaa ka mid a ah saynu sheegi doonno ibnu layica marka mukhtalidiinta barashada la baranayaa waxay ka mid tahay waa nooc muhima ah, waa cilmi xadiis ka mid ah laguna kala saarayo axaadiistoodii mukhtalidiinta wixii la aqbalayo waxaan la aqbalayn iyo wixii laga tawaqufayo kutubbay culimadu ka waxay yidhaahdeen culimadu ama xanuun baa keena ama darar baa keena ama kharif baa keena ama waxaa keena mowt in qofka xaadis ku dhaco yani geeri faj'atanaa ku dhacday masiiba ku dhacday qofkii markay masiibadii ku dhacday buu caqligiisii takhayar macalin macalimiintaydii ka mid ah hadda ma ogi inuu nool yahay iyo inaanu noolayn hadduu nool yahayna ilaahay jala wacalaa ha shaafiyo oo ha xifdiyo hadduu dhintayna allah u naxariisto isaga oo safar ku jira oo ehelkiisii o dhami la socdaan buu xaadis galay caruurtiisii iyo xaaskiisii kulli waa dhinteen wa kaana min min axfad innaas culimada dadka ugu xifdiga badan buu ka mid ahaa macalimiintii jamaca islamiya dhigi jirta taayarat daakiriinsa dhammaanteed waxaa ku dhacay tagayur wuxuu ii dhigay fanka usuulu fiqiga laydhaa abwaab ka mid ah ayuu ii dhigay mararka qaarkood kalaaska markuu soo fadhiisto baabka uu dhigayuu saa u eegayaa macluumaad durar ah ayuu saa usii daynaya mararka qaarkoodna tacaariiftii ayaa ayuu soo qaban waayaya ardayda mararka qaarkood qaar wuu garanaya oo magacaantoodi buu sheegaya mararka qaarkoodna ardaygii shalay magaciisuu sheegay magaciisu garan waaya ma garat waxaa ka mid ah hanti qofkuu lahaa oo mar keliya la waayo waxyaabaha keena masaa'ibka caamka ah waxyaabaha keenay ka mid tahay khalalka xifdiga ah ama khalalka ku dhaca daakirada ya marka culimadu waxay dhahdeen waa nooc muhima kutub baana ahlucilmigu ka alifeen alikhtibaat biman rumiya bilikhtilaat ibnu eh, sibtu ibnu cajmi baa leh sibtu ibnu eh, waxaa leh alxaafid ibrahim ibnu sibt alcajmi alxalabi aliqtibaaط biman rumiya biاlikhtilaaط alburhaan alxalabi baa leh alkawaakib الnayiraat fi macrifati man ikhtalata min aruwaat athiqaat oo ibnu kayaal uu leeyahay waana min axsani waajmaci wa atami اlkutub fi hada albaab weeye ayib culimadii ikhtilaaطay sheekhu inoomu sheegin lakiin culimadii ikhtilaaطay waxaa ka mid ah caطaa ibnu saaib cataa ibnu saa'ib ya ayaa ka mid a ah. culimadu waxay idhahdeen sufyaan ibnu saciid athawri iyo shucba waxay ka wariyaan cataa ibnu saa'ib waxa ay waa waa saxiix waayo intaanu ikhtilaatin bay wax ka qaateen intaanu ikhtilaatin bay wax ka qaateen ardaydii qabla alikhtilaad wax ka qaadatayna riwaayaadkoodii dee waxa weeye waa maaragtay waa la joojiyey ama noqotay in la eego saciid ibn abi caruba ayaa kamid ah saciid ibn abi caruba culimadii ikhtilaaay buu kamid yahay ikhtilaadku ku dhacay waxaa kamid ah cabdirazaq ibnu hamaam asancaani cabdirazaq ibnu hamaam asancaani waa indhabeelay markuu indhabeelay kadib baa ikhtilaad ku dhacay dabadeedna culimadu wa fakaana yulaqanu fayatalaqan dabeedna axaadiista qaar oo aan axaadiistiisii ahayn iyo marwiyaadkiisii aan ahayn ama aan sax ahayn baa loo dusin jiray dabeedna wuu iska qaadan jiray faman samica minhu bacda maa camiya falaa shaya bay culimadu leeyiin markuu indhabeelay ciddii wax ka maqashay waa waxba laga soo qaadi maayo riwaayaadkooda ayay culimadu yidhaahdeen yani waa saxiix oo waa maqbuul oo la xujaysanaya la odhan maayo dabcan qabla alikhtilaa aima wax ka maqashay imaam axmed yaxya bn maciin iyo rag lamida cali bn madini rag badan baa ayaa wax ka maqlay sida aan maaragtay aan xasuusanahay waaya man ikhtaraat kutubuhu sheekh wuxu uhi wa macrifatu man ikhtaraat kutubuhu waxaa ka mid ah anwaacdu culimulxadiiska ninkii kutubtiisu ay gubatay aw dahabat ama la waayey oo maaragtay ay kutubtiisii ka halowday oo farajaca u noqday ilaa xifdii xifdigiisii u noqday oo fasaa'a xifdigiisuu xumaaday isagana garashadiisu waa muhim isagana garashadiisu waa muhim sakhaawi wuxu uhi mataqaana waman ixtaraqat kutubuhu kalmualifi markuu sharaxayay kalmualifi mualifkaaba kamid bu ragu kutubtooda gubatay ibnu mulaqin laftiisa kutubtiisi waa gubatay ayay culimadu lahay kadibna xifdigiisii dee waa u xumaaday ibnu lahiica ibnu lahiica oo ruwaadda xadiiska ka mid ah waxaa gubatay kutubtiisii ama luntay dabadeedna culimadu waxay dhaheen taayara xifduhu taghayara xifduhu xifdigiisii ama ikhtalaa maaragtay uu ikhtilaaطay dabadeedna sidaas ayaa taas ayaa xifdigiisa taiirisay bay culimadu dhahay taas ayaa xifdigiisa taiirisay bay culimadu dhahay cabdillaahi ibnu lahiica la dhaha cabdillaahi ibnu lahiica mm. waay sheekh wuxuu ihi waman xadaa waxaa ka mid ah anwaacdii culum xadiiska waman xadaa wa macrifatu man xadaa wa nasiya inaad garato man xadaa ninkii wa xadiis sheegay ee wariyey oo wa nasiya dabeedna xadiiskii loobay sheekh baa intuu xadiis wariyey oo uu isnaadiyey oo ardaydiisii ka qaadatay ayuu xadiiskii loobay uma rawaa deedna xadiiskii wuxuu ka wariyey caman rawaa canhu ciddii ka ka wariso xadiiski dib uga wariy sheekh baa wuxuu sameeyey xadiis buu wariyey xadiiskii markuu wariyey ayaa xadiiskii wuu iloobay dabeedna xadiiskii yaa ka qaatay ardaydii xadiiska ka qaadatay buu xadiiskii dib uga wariyey culimadu waxay u bixiyeen man xadaa wanasiya kii war sheegay ee warkii iloobay ya hmm. waxayna culimadu is weydiiyeen haddii caalim culimmada ka midii uu intuu xadiis wariyo xadiiskii uu iloobo taasi ma noqonaysaa mid xadiiskii wax yeelaysa culimada wa waxba yeeli mayso haddii ruwaad fiqaadii ay caddeeyaan inay xadiiskii ka qaateen waxba yeeli mayso waxba eesh yeeli mayso ee waa laga qaadanaya oo xadiiskaa waa la qaadanaya waaya marka kaana waa inaad barato man xadatha wa nasiya waay wuxuu yihi eh, kutubta culimada qaarkood ka alifeen baabka waxaa ka mid ah almu'tasi fi man xadaa wanasi suyuudi baa alifay kitaab khatiib albaqdaadileya oo baabka laga alifay ayaanu waxa weeyaan talkhiis uu u yahay oo waxaan filaya kitaabka khatiib waxaa la idhahdaa man xadaa wanasiya sidaa in la yidhaahdo ayaan filaya mhm wuxuu sheekhu yihi wa macrifatu abaqaati ruwaati waxaa ka mid a ah anwaadii culimulxadiiska abaqaadkii ruwaadda in la garto iyo walculamaai culimadii in abaqaadkooda la garto waa cilmi muhima tani aad u muhima oo waa maxay abaqaadka ruwaadda xadiiska nebiga sal alla alay slam warisay dhammaantood isku dabaqa maaha isku dabaqa maxaa looga jeedaa dabaqa waxaa looga jeedaa cidda isku fac ah wakhti wada noolayd maalan isu dhowdhow xagga da ahaan shuyuukhna wax ka wada qaatay ayaa maxaa la yidhahdaa abaqaadka markaa ruwaaddu way kala duwanta maala ibnu sacad kitaabkiisa atabaqaat saxaabada rasuulka shan dabaqo ka dhigay shan dabaqo ayuu ka dhigay baynamaa xaakim intaa ka badan uu ka dhigay intaa ka badan uu ka dhigay taabiciinta culimada qaarkood saddex dabaqay ka dhigeen qaarkoodna shan iyo toban dabaqay ka dhigeen ictibaaraad baa loo eegaya waxyaaba kala duwan ayaa loo eegaya oo aynu ku arki doonno tafsiilkeeda yani waxa weyaan kutubta aynu ku arki doono kutubta aynu ku arki doono dambe aynu ku arki doono marka dabaqaadkii ruwaada iyo culimadii inaad barato waaad waay ay kuu faaideynaysaa taas waxyaabaha ay kuu faaideynaysa mid ah dee inaad garato culimada intii iskufac ahayd intii aqraan ahayd ee wakhti wada noolayd inaad garato sida ay u kala wenyihiin siday u kala yaryihiin inaad garato waxa weeyaan sanadkani labada nin may soo gaarin mise ismay soo gaarin haddaad garanayso labada nin in hal dabaqa u dhaxaysaba aanay isku dabaqaba ahayn ya ina isku dabaqaba ahayn waayo haddaad waxaad garanaysaa aad baadhaysaa dee waxa weeyaan waad baxsinaysaa wahaa kada wahaakada waa manaasil iyo maraatib ahlulcilmiga dabaqaadkoodu ah, sida aynu sheegnay waxaana aynu nidhi ibnu sacad maalan saxaabada rasuulka shan dabaqu ka dhigay imaam alxaakimna wuxuu ka dhigay kitaabkiisa macrifat anwaaci culuum alxadiis labayo toban dabaqu ka dhigay saxabada rasulka sal lay slm markaasu wuxuu yidhi saxaabadii maka ku islaamtay kalkhulafaa raashidiin dabaqada koobaad weeye asxaabu daari nadwa dabaqada koobaad weeye eh, talabaad wey cafwan asxaabu daari nadwa dabaqada labaad weeye muhaajiratu alxabasha raggii xabasha u hijrooday dabaqada saddexaad weeye asxaabu beycati alcaqabati aluula dabaqada afraad weeye asxaabu beyc saasuu u waday sidaas ayuu u waday wahaakada culimada maalan qaarkood waxay ka dhigeen taabiciinta maalan alaasa dabaqaat ayuu muslim ka dhigay xaakimna taabiciinta wuxuu ka dhigay khamsata cashar dabaqa ictibaaraad kala duduwan waxyaaba kala duduwan tafsiilkeeda u tegi doonaa loo eegaya xaafid ibnu xajar raximahullah waa miaali markuu ruwaadda kutubu sita u tarjamaynayey kutubta lixdaa ee umahaatu kutub ilxadiis la yidhahdo markuu taraajimtoodii qorayey waxa uu ka dhigay labiyo toban abaqo aabaa aula muxuu ka dhigay saxaabadii rasuulka calaa ikhtilaafi maraatibihim saxaabadii muxuu ka qaaday muxuu ka qaaday saxaabadii hal dabaqo taabiciintii waaweyneyd dabaquu kasoo soo qaaday taabiciintii dhexe dabaqu ka soo qaada taabiciinta qoladaa dhexe ku xigta dabaqu ka soo qaada taabintaabiciina siaar taabiciintii yaryaraa wuxuu ka soo qaaday dabaqu wahaakada wahaakada sidaas ayuu u waday muqadimada kitaabkiisa ayaanu ku sheegay marka inaad garato culimada dabaqaadkoodii iyo maraatibtoodii ruwaaddii xadiiska waa fan muhima oo funuunta culm xadiis ka mid a ah oo culimmadu aad aad ay cinaayo u siiyeen waxaa ka mid a ah culimada wax ka aliftay waxaa ka mid ah ibnu salax horta wuxuu yidhi wadalika min almuhimaat alatii iftadaxa bisababi iljahli biha gayru waaxidin min almusanifiina wagayrihi wuxuu yihi waxaa cilmiga muhimkaabay ah ka mid tahay ee e markay ka jaahil noqdeen dadka qaarkood dad badan oo ka jaahil noqday ay oo dadka wax alifo ka midihi ay ku fadeexadoobeen ay ku fadeexadoobeen waay طabaqaatu man rawaa can الnabiy sal اllah alay waslam min asxaabihi wahaytham ibn cabdileeyey طabaqaatu الtaabiciin abu xaatim araazi baa leh طabaqaatu الصaxaabati wالtaabiciin muslim baa leh wahaakada kutubta طabaqaadkayna waa anwaac iyada lafteedu aطabaqaat اlkubra ibn sacd leeyaha kamid a aطabaqaat oo khaliifat ibn khayaad leeyaha kamid a aطabaqaat oo uu leeyahay cali bn madini ayaa kamid a waxaa ka mid a aطabaqaat oo uu leeyahay cabdiraxmaan ibn ibrahim duxaym loo yaqaano aabaqaat abi zurca leeyahy wahaakada wahaakada wuxuu yidhi sheekhu walmawaali mawaalidii garashadeeduna waxa ay ka mid tahay waxaa laga yaaba inaad isweydiiso taariikh cilmiga dabaqaadka iyo taarikhda farqiga udhexeeya muxuu cilmu taariikh iyo cilmu dabaqaad farqiga udhexeya muxuu culimadu waxay idhahdeen farq cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya waxna way wadaagaan waxna way ku kala duwan yihin waxay wadaagayaan mid walba ruwaad buu tariifinaya ruwaaddii buu tacriifinaya mid walba taariikhdu laakiin maxay gaar la ka tahay xawaadistii baa la sheegaya waxyaabii dhacay sanadka waxaasaa dhacay sanadkaa daacun noocaas iyo noocaasaa dhacay sanadkaa dagaal hebel baa dhacay dagaal hebel hebel baa ku dhintay hebel dagaal hebel muu soo gaarin waxa weeyaan xawaadistia laga sheegay sanadkaa hebel baa khilaafadiisii dhacday hebel baa khaliif noqday khaliif hebel baa dhintay wahaa maxay markaa taariikhdu dheer tahay xawaadistii baa la sheegaya xawaadisu siniin laakiin dabaqaadku dabaqaadku wax xawaadista layskuma hawlayo intooda badan haddaan loo baahan waxaa la sheegayaa raawiga ayaa ayaa cinaayo badan la saaraya raawiga ayaa markaa cumuum iyo khusuus waa ka dhexeeya walmawaali buli sheekhuui waa macrifatu lmawaali ruwaadda intoodii mawaalida ahayd ee addoommada ahayd ee la xoreeyey inaad barato ruwaadda waxaa ka mid a ah xadiiska nebiga sal alla alay wasalam rag addooma ahaan jiray oo la xoreeya baa kamid a ah. waxaa ka mid a ah rag qabaa'ilka loo tiirinaya aan ka dhalan ee qabaa'ilkaa walaala leh walaa walaagu waa maxay qabaa'ilku markay ay isgaashaan buraystaan walaa baa la idhaha walaa walaa lxilf ya iyo walaa muwaalaat iyo walaa citaaqa ayuu uqaybsama alcataaqa cafwan marka inaad barato ruwaadda ciddii qabiil aan qabiilkiisii ahayn ama qabiilka loo tiiranaya aan ka mid ahayn oo aan ka dhalanin laakiin xilfi iyo gashaanbuur la wadaaga oo maxay wadaagaan waxay wadaagaan dhiiggay wada bixiyaan waxa weyaan ciid ah, way isu gargaaraan ciddii kusoo duusha waa la iska wada difaaca wahaakada maaragta almawaali waxa ugu muhiimsan walaaga walaaga la ydhaho walaau alictaaqa la yidhaahdo waa qofku qofki inuu xoreeyo marka waa inaad garato ruwaadda kuwoodii mawaalida ahaa ee la xoreeyey iyo waxa weeyaan kuwa aan maaragtay addoom ahayn hmm. waay waxaa ka mid a ruwaadda xadiiska nebiga alayhi salaatu wasalaam abu caaliyat ariyaaxi rufeyc abu caaliya alriyaaxi ah, ayaa ka mid ah waxay culimadu waa taabici kaana mowlaa imra'ata min bani riyaax lam yakun min bani riyaax Ah, cafwan riyaaxi maxaa loogu bixiyo loogu tiiriyey qabiilkaas mawlo wuxuu u ahaa mawla wuxuu u ahaa gabadh reerkaa ka mid a ah. dabadeedna iyadii baa loo nisbeeye waxaa la yidhi abucaaliyat ariyaaxi qabiilkii baa loo nisbeeyey somaadgara lano iyada ayaa xoraysay ayib iyada ayaa xoraysay waxaa la mid ah walaagaasi walaau citaaqa la ydhahda waxaa jira walaa la yidhaahdo walaau walaa lislaam oo waa maxay in qofkani uu sabab noqdo inuu raawigan islaamo dabeedna qofkii sababta u noqday raawigan islaamnimadiisa qabiilkiisii loo nisbeeyo bukhaari bukhaari waxaa la idhaahdaa maxamed ibnu ismaaciil aljucfi culimadu waxay dhahdeen lam yakun min aljucfiyiin qabiilka jucfi la idhaha ka mid maaha bukhaari laakiin siduu uga mid yahay siduu uga mid yahay awowgii ayaa islaamay oo islaamawowgii bukhaari oo majuusi ahaa ayaa islaamay oo ku islaamay nin la yidhaahdo alyamaan ibnu akhnas aljucfi gacantiisa ku islaamay alyamaan ibnu akhnas aljucfi gacantiisa ku islaamay markaasaa jucfi loo nisbeeyey bukhaari iyo awowgiiba marka waa inaad barato wuxuu yidhi sheekhu waa nooc cilmiga ka mid ah oo isaguna muhima saa uu sheekhu sheegay oo ruwaadda ku tacaluqa weeye mm. waxaad ku arki kartaa iminka miqsam oo ardaydii ibnu cabaas ardaydiisa ugu caansanayd ka mid a ah. culimadu waxay dhahan mawlo ibnu cabaas ibnu cabaas ayuu mawlo yahay wlqabaa'ili qabaaishii wa macrifatu lqabaa'ili qabaaishii in la garto iyo wlbilaadi beledadii in la barto iyo iyo wasinaacati sinaacadu waa waa shaqooyinkii ruwaaddu ka shaqaynayeen iyo walxuliyi ya iyo sifaadkii abuur ahaaneed ee ruwaadda qaarkood loo nisbeeyey inaad garato iyaduna waxay ka mid tahay anwaacda culum xadiiska ina qabaa'ilka loo nisbaynayo ruwaadda inaad barato ha waa fan muhima ansaabu ruwaad barashadooda iyo qabaa'ilkoodu waa fan muhima oo funuunta cilmiga ka mid ah weeye oo aad ku garanayso qofku waxa weeyaan qabiilka uu yahay cidda uu ka soo jeedo yani waxa weeyaan lagu garanayo buldaanta inaad kala barato buldaantii cilmiga culimada loo nisbeynayo dimishqa maka xijaaz ama oo makiya madiine laysku yidhaahdo basra kuufa buldaantii inaad barato buldaantii inaad barato sinaacaadkii inaad barato fulan ibn fulan alxadaad fulan ibn fulan alqazaaz iyo waxa la midka ah waxa weyaan ad barato fulankii dharka iibin jiray kii waxa weyaan maaratay xadaadka ahaa kii najaarka ahaa kii cadarlaa ahaa dee ayaad arkaysaa culimadu iyagoo sheegay walxuluyi macnaheeda uga jeedaa waxa weyaan sheekhu waa inaad barato sifaadkii abuur ahaaneed ee ruwadda qaarkood ay ku sifaysnaayeen waxaad arkaysaa iyadoo laleehy sulaymaan ibnu mihraan alcaraj sulayman بن mihran eesh alacraj alacraj macneed waa maxay ilaangara aha yah cafwan sulayman ibnu mihran alacmash dheh sulayman ibnu mihran alacmash sax waxaad arkaysa iyagoo culimadu leeyihiin fulan fulan alacraj alacraj marka maxay sheegayaan alacmash culimadu wa amash waxaa la dhaha qofka aansani waxu wada arkin ayaa la idhahda ya eh, maxay soomaalida odhan jireen hameed maxay odhan jireen habeeno ha qofka aansani waxu wada arkin alacmash khaasatan habeenkii oo kale acrajna waa laangare marka ruwaaddii ku caan baxday waxyaabaha khilqiga ah xaari alacwar alacwar ya waa inaad baratid si aanay kaaga si aanay kaaga dhehgelin si aanay kaaga dhehgelin mhm. ah, sulayman ibn mhraan alacmash waa saas sax ku yahay waay marka waa inaad kuwaana garataa waxay ka mid tahay waa laga waxaa laga inay is weydiiso oo acraj iyo acmash iyo acraj iyo acwar iyo marki la leeyahy miyanay miyaynay xan xan iyo dacni ahayn nacam xan iyo dacni maaha walow yaanu raawigu raawigu waxa yh culimadu waxa dhahday hadduu shayga caan ku noqdo oo aan si kale lagu garanaynin oo in la sheegaa laga maarmaan noqoto kiibe iyo dacni noqon mayso waadix akhwaan kiibe iyo acni noqon mayso ya ansaabta waaa laga alifay kutub kutubta laga alifay waxaa ka mid ah alansaab oo caalimka samcani la yidhaha uu leeyahay oo ruwaadda ansaabtoodii iyo lagu sheegayo waxa weeyaan eh, iyo wixii ku tacalluqa lagu sheegayo mhm. culimada de waxaa laga yaabaa in qabiilkiisi loo nisbeeyo in beledkiisii loo nisbeeyo in shaqadiisa loo nisbeeyo iyo xirfadiisa saddexdaasiba waa saddex nooc oo dee nisabkii saddex nooca ansaabtii ka mid a ah. aad bay culimadu masaladaas ugu dadaaleen waxaa kamid a ah kutubta laga alifay lub lubaab fi taxriir alansaab kitaab la wuxuu yihi sheekhu markuu intaaba sheegay mualifku wuxuu yihi raximah llah wa dalika waakhiru dalika wa haadaa aakhiru dalika ayaa ku qoran e, sharaxa yani sharaxa maaragtay sakhawiya waxaa ku soo arortay wa haadaa aakhiru dalika wa haadaa kan aan sheegay ee madkuurkan soo sheegay aakhiru dalika weeyaan tadkiradii intii ugu anwaacdii culumuxadiiska ee aan doonayay inaan sheego ee aan halkan ku soo khulaaseeyo tii ugu dambayse weeye wallaahu aclamu bisawaabi ilaahay baa wixii sawaabana og isagoo caalimu sidaa leeyah walaale wallaahu aclamu bisawaab qaala almaalif raximah llah wuxu uhi wahada kaasi aakhiru tadkirati weeye wa cujaalatun lilmubtadii fiihi cujaalatun maxaynu kusoo sheegay yaa ii sheegi karaya ya hmm? kutubtiina eego waxaynu kusoo fasirnay sheega wa cujaalatun lilmubtadai fiihi lmubtadii fiih awalka awalka kitaabka way ku jirta waay wuxu uhi sheekhu wahiya cujaalatun weeyaan waa in kooban oo yani waa faraqabsiimo lilmubtadai fiih faraqabsiimo waxay u tahay ninkii fankan mubtadi a ku ahaa wa madhalun waa waa gogol dhig oo litaliifi taliifkii asaalifi ee ah ee tegey ee almushaari ilayhi aan soo ishaarayna gogoldhigba awalan marka hore aan soo ishaarayna gogoldhigba wt taaliifku sheegay waa kii kitaabku leey eh, kitaabkani eh, wuxuu yahay gogoldhig waa kii almuqnic kitaabkiisa almuqnic aan soo sheegnay marka ardaygii mubtadi ahaa faraqabsiimay wata oo markuu intan iminka sugo culimadii xadiiska cala alaqali isilaaxaadkooda kutubtooda ku qoran in badanoo ka mida wuu garanaya sooma fainahu buu ihi fainahu kitaabkaasi muqnicuu sheegaya jaamicun waa kitaab kulmiyey lifawaaid hada alcilmi fawaaidda cilmigan kitaab kulmiyey weeye cilmigan fawaaiddiisii kala duduwanayd iyo wa shawaaridihii masaa'ishiisa baxsata iyo wa shawaarid waxaa la dhaha masaaisha hore u baxsada hore loo iloobo iyo wa iyo wa masaaishiisa muhimka ah iyo wa faraa'idihi masaaishiisa fariidada ah ee waxa weyaan maxaan dhahdaa farida hadi masalatun farida marka culimadu leeyihin waxay leeyihin waa masale daqiiqa walilaahi ilaahay oo keliya alxamdu mahadi u sugnaatay calaa taysiirihi inuu noo fududeeyey inaanu kitaabkii dhammayno ayay ugu sugnaatay ya kitaabkan dhammayntiisa kitaabkan tadkiraa dhammayntiisa iyo wa amhaalihi kutubta la midka ah ee muqnicii ka mid yahay ee kutub kale ka mid yihin dhammaynta ilaahay uu noo dhameeyey mahad dhammaanteed isagaa iskaga leh waxa uu yidhi <clears throat> mualifku faraqtu waxaan ka faaruqay min taxriiri hadihi tadkira fii naxwi saacatayni laba saacaan qorayy oo min sabiixati yomljumcati ka mida saabica cashra jumaadalula bisha jumaadalula la ydhaha toddobiyo tobankeedii caama alaain wa sitiina wa sabcimiya sanadkii toddoba boqol iyo saddex iyo lixdankii toddoba boqol iyo saddex iyo lixdankii <clears throat> axsan <clears throat> allaahu bacdaha wamaa bacdaha min khayrin fi khayrin wacaafiya sheekhu wuxuu yidhi axsan allaahu ilaahay ha noo samafalo ha wanaajiyo bacdahaa bacdaha halkan nusaka qaarkood waxaa ku soo arortay naqiidaha ama naqiisaha naqi naqi naqi naqi axsan allahu ilaahay ha hagaajiyo bacdahaa barkeed marka garan maayo mualifku wuxuu uga jeedo ama waxaa laga yaabaa inuu sanadka lafteeda uu u celiniyo sanadaasi sanad iska hawlo badan bay ahayde yaa ilaahay inta hadhayna ha hagaajiyo wamaa bacdaa wixii ka dambeeyana la hagaajiyo fii khayrin khayra ku hagaajiyo aamiine buuri sheekhu kitaabku saasuu inoogu dhammaaday tadkira fii culuumi alxadiis waanaad arkaysaa waa kitaab yaroo hoos ku malabla ah waa kitaab yaroo hoos kumalablaa cilmiga ku jira ee aynu ka faa'iidnay waxa weeyaan waad arkaysaa raxima allaahu musanifahu wa mualifah ilaahay ha u naxariisto isaga iyo ciddii waxa weeyaan ka soo warisay ka qaadatay ee ina soo gaarsiisay iyo ciddii ka faa'iidaysatay ee alabatulcilmiga ee majliskan fadhiday iyo ciddii akhriday iyo ciddii maqashay ilaahay jalla wacalaa dhammaantood dembigooda ha dhaafo dembigeeni iyo kiini waalidkeenna ilaahay ha dhaafo waktiga ayaa dhacay in yar baan rabay inaan ku daro laakiin halkaasaan ku daynayaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk allahuma atmimha lana bikhayrin ya rab